بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii koobaad ee ka mid ah min kitaab alwasaaya alwasaaya waa jamcu wasiya ka hadaaya wahadiya wacaraaya wacariya marka min awsaytu shaya asiyahu idaa wasaltahu shaygii baan dardaarmay ama xidhiidhiyey ayaa laga keenay min wasaytu shaya asiyahu idaa wasaltahu munaasabaduna waxaa weeye ruuxaa dardaarmahaya noloshiisii iyo geeridiisiibuu isku xidhhaya waxbuu dardaarmaya isagoo nool waxaasoo la fulin doono markuu dhinte kadib markuu dhinto kadib fakaأnnamaa wasala xayaatahu bima bacda mowtihi saasaa marka loo yidhi maxaa laga keenay min alwisaali aw alwasli baa laga keenay kitaab اlwasaaya afar waaxood buu ka kooban yahay waaxda koobaad ama baabka koobaad fii arkaani اlwasiya ayuu ku saabsanaan doonaa baabka labaad fii axkaami اlwasiyati الصaxiixa fii axkaami alwasiya asaxiixa baabka saddexaad fi اrujuuci can اlwasiya baabka afraad wuxuu noqon doonaa haddii an la yidhaahdo fi lwasaaya wasaayadii ayuu noqon doonaa arkaanteedii iyo shuruudeedii baabka koobaad wuxuu ku saabsan yahay arkaanta wasiyada arkaanulwasiyana waa afar waad ka garanaysaan muusin dardaarme dardaarmahaya iyo muusan lahu iyo ninkii wax loo dardaarmaya hal la siiyo lalahaa iyo muusan bihi iyo shaygii la dardaarmay oo hantidii la bixinayay ah iyo siiqo afartaa way arkaantu waana baabka koobaad baabka labaad wuxuu ku saabsanaan doonaa wasiyada saxiixa axkaamteeda baabka saddexaad الرجوع عن الوaصية baabka أفراad في أحكاaم الوaصايا wasaayadu way ka duwan tahay wasiyada wasaayadu waxaa looga jeedaa wixii aad dardaarantay iyo dadkii aad ka tagtay ciddii maamuli lahayd ee mas-uulka ka noqon lahayd wasigii dadkii loo yaqaanay marka wasaayadu waa midaas ama wowa kordhow ama hoos dhigo aday kuu taallaa waxaana loo jeedaa markuu ruuxu dardaaro ee uu sidaa ku geeriyoodo wuxuu dardaarmiyaa fulinaya caruurtuu ka tegay maamulaya yacni dardaarankiisii in la fuliyo haddaan idhaahdo matalan waxaan dardaaran waxaas iyo waxaas waxaana mas-uul oga dhigay hebel hebelka waa wasigayga aniguna waxbaan dardaarmay hawsha marka mas iyo xilkii aad dardaarantay qaadidiisii eed adugu ka hadashay eed ka dardaarantay ayaa waxaa loo jeedaa alwasaaya aw alwasaaya taasna waa baabka u dambeeya afartaa waxood buu kitaabku insha allahu tacaala ka koobnaan doonaa haddaynu usoo gudubno wasiyada axkaamta xukumkeeda alwasiya xukumkeedu culummadu marna waa isku waafaqeen marna waa isku khilaafeen ayib fii awali islaam islaamka horaantiisa iyo aayat lmiiraat intaysan soo degin ka wasiyadu waajib bay ahayd in loo dardaarmo lilaqrabiin kutiba calaykum idaa xadara aadakum اlmowt axadakum اlmowtu in taraka khayra اlwasiyatu qabla marka aayaati اlmawaariiث fii awaa'il اlislaam ruuxu hadduu dhimanayo oo cudurgeeriyaad ay ku timaado hantina uu ka tegayo intay doonaba ha la ekaatee inuu dardaarmo waajib sharci ay waaga hore ahayd kadib waa la nasakhay wujuubkii wasiyada oo istixbaabkeediibaa baaqi ah yay jumhuurtu leeyihiin wujuubkeedu waa la nasakhay waxaa baaqi inay sunno tahay oo mustaxab tahay weliba sunna mu'akada oo ninkii muslimka waxaa laga rabaa ee wuxuun ka tagahaya inuu dardaarmo xoolihii wuxuun sadaqaysto suu camalkiisi ilaahay ugu kordhiyo loogu dembi dhaafo aakharana kayd ka sii horeeya uu u noqdo jamaaca min asalaf waxay ku tageen wasiyadu bilowgii horena weligeedba waajib bay ahayd haddana waa waajib ruux walboo muslim ah oo wuxuun u dardaarma ka tegaya inuu dardaarmo waa waajib bay leeyihin a'immada sidaa ku tegay waxaa ka mid a طalxat bnu cubaydillaahi taymi saxaabada xaggooda zubayr ibnu cawaam baa ka mid ah cabdullaahi ibni cumar baa ka mid ah cabdullaahi ibni abi awfa baa kamida dhanka marka la fiiriyo taabiciinta waxaa ka mid a طalxa musarif طaawuus ibnu kaysaan shacbi iyo kayrkood waana qowl daahiriya daahiriyadana sida ayaguna qaba oo aad u difaaca ayagu marka waxay leeyihiin wax naskhi a ma jiro waxaa un la magacaabay dadkii wax dhaxay lahaa si goonna wax u qaadan lahaa mooyeene weli lama nasakhin bay taagan yihiin wujuubu اlwasiya calىa man taraka شhayئa min almaal halkaasay ku tageen xukunkeedu marka axkaamtii shanta ahayd baa ku dul wareegay calaayad jumhuur xaaraan bay wasiyadu noqon kartaa waajib bay noqon kartaa sunnay noqon kartaa karaahay noqon kartaa mubaaxay noqon kartaa intooda matniga inay ku yimaadaan ayaa laga yaabaa insha allahu tacaala waanu gaarin axkaamu alkhams axkaamtaasay ku dureeriyaan jumhuurtu wayna iman doontaa waajib waxay noqonaysaa cinda aljumhuur marka uu jiro xaq haddaadan dardaarmin dayacmaya xaq haddaadan dardaarmin oodan sheegin oodan ka hadlin dhumahayoo baylaha noqonaya hadduu jiro inaad dardaaranta waa waajib dayn lagu wilahay baa jirta matalan hanti ammaanood ruuxa haysa baa jirta matalan hanti aad adu makhraati ka tahay baa jirta haddaad saa ku dhimatana dhumaysa xuquuq agtada taalla ama aad lagu leeyahay ama aad leedahay oo haddii aadan dardaarmin dhumayso fakanaysa hadday jirto alwasiyadu marka ayada waa waajib xaaraan waxay tahay markaad xadgudub u dardaarmayso haddaad u dardaaranto xoolihii agoonta aad dhaafisid ama warasada aad dhaafisid ama hebel aad ku xumaysid ama shay macsiyada aad dardaarmayso xoolaha kaniisadaha lagu hagaajiyaa tiri ama muxuu ahay qolyaha sunaada loo qaybiyo zinada ha kusii wadeene qolyaha kalaabkii khamrada caba xoogo ha loo qaybiyo koobkoob ha ku cabeene marka maxay noqonaysa xaaraan ayib marka waxaa weeye axkaamtao dhan baa ku dul durarsanaysa marka insha sha allahu tacaala wayna ku iman doontaa kitaabka dhexaysa insha sha allahu tacaala waxaan muran lahayn in intaad noosheed fayowdahay ay sadaqadu ka fadli badan tahay markaad xanuunsato ood ilgeeriyaad yeelato inaad markaasi hantaatacado xoolo badanna aad siidayso waxa yare adoon nool oo caafimaad qaba faqrina ka cabsanhaya caafi nolol dheerna rajaynaya aad dardaaranto ayaa ka khayr badan cafwan aad bixiso ayaa ka khayr badan xoolo badanood bixiso xilligaad dardaarmayso xilligaad dhimanayso ayadoo sidaa tahay haddana waa min alqurubaati ilaahi subxaanahu wa tacaala caqdigan wasiyadu waa min cuquud اlqurubaat laa min cuquud اlmucaawadaat cuquudda alla loogu dhowaado weeye ma aha caqdi iyo heshiis wax laysdhaafsanayo oo bini aadam wax kaga doonayso walidaalika jahaalo badan iyo ibhaam iyo qarar ku jira fii baabi lwasiya meelaha qaarkood yaa laga indhalaabi doonaayo la cafin doonaa lanno jahaaladii qararku aad waxaa layskaga dhowraa marka la marahayo fii cuquud almucaawadaat mar hadday cuquud cuquudu tabarucaat aw lqurubaad ay tahay aljahaala qararku ibhaamaadku waa muqhtafara ayb taasi marka waa asaln insha allahu tacaala ka duuri sheekhu wuxuu yidhi tasixu waxaa asaxaysa wasiyatu kulli mukallafin xurin arkaan baabkii koobaad oo ku saabsanaa arkaanulwasiya arkaantuna afar ahayd ruknigu u horreeyu ku bilaabay sheekhu oo ah muusin ninka dardaarmaya shuruuddiisa almuusi yuu ku dardaarmay yuu ku bilaabay sheekhu wuxuuna yidhi tasixu waxaa asaxaysa wasiyatu kulli mukallafin mid walbo mukalafa dardaarankiibaa asixi xurin madax bannaan mukalaf haddii la yidhi waxaa kugu hoos naban caqli leh oo baaliq ah iska garan soo maaha ruuxu waa mukalaf macnaheedu waa maxay waa caaqil baaliqah cinda اjumhuur ayb xurin markaa madax bannaan addoonkii baa meesha ku baxay shuruuddii waxaad haysataa ruuxa dardaarmaya ee hantida uu lahaa qayb bixinaya markuu dhimanayo waxaa loo shardiyaa inuu caqiile yahay oo qaangaadh yahay oo uu xor yahay baa kugu jirta marka shuruudaasi arkaan shuruuddaa sheekhu sheegay waxaa loo deliishadaa ijmaac maxaa yeeley caqdu waa caqdi wax lagu bixinayo axad inuu wax sadaqaysto oo alla u dhowaado waxana uu la baxo awooda ayaa laga aqbalahayaa adilo kalena wayba ku timaada wa in kaana haban noqdo ka dardaarmaya ee mukallafka ee xorka ah haban noqdo kaafiran gaal ba allah ka dhige dardaarankiisii uu asaxahaya gaalkaas ama dimi ha noqdo oo kitaabi ah ama xarbi ha noqdo licumuumi اlaayati wاlahbaar baan leenahay maadaama kufaartu ay mukhaaabuun bifuruuci shariica yihiin wasiyaduna ay tahay farac shariicada ka mida gaal iyo islaam xukumku waa khuseeya gaalka hadduu hanti dardaarmo mukalafna yahay xorna yahay waxaan leenahay waa lagaa guddoomay laakiin asagu u noqon mayso qurba ila اllahi subxaanaه wa tacaala xataa yu'min laba kala baab weeye inay qurba u noqotaa loogu dhowaado ma dhacayso laakiin caqdigan ma asaxahaya oo xoolaha ma ka soo go'ahaya oo cidduu u dardaaran ma la siinhaya nacam soo hawshaa maynu soo marin maslada laga hadlaya middaas wey maxaa yeelay wasiyadu waxay la mid tahay cinda aljumhuur kalictaaqi watamliik xorayn shay la xoreeyo ama la ismulkisiiyo o laisku wareejiyo hadduu lahaa inuu wixiisi gaalku baxsho oo cidduu doono uu siiyo ama addoonkiisu uu xoreeyo intaa hadday u banaanayd awooddaana u lahaa waxaa kaloo uu leeyahay awooddii uu ku dardaarmi lahaa macnaha loo jeedo waa midka asagaa ah. hadduu xoolo u dardaarmo in masaajidda muslimiinta lagu camiro waa ka gadoomaynaa waana ku camiraynaa waana hagaajinaynaa laakiin alla asagoo ogu dhowaan maayo tasarufaadka noo dhexeeya annaga gaaladu qaacidadu waxaa weeye mucaamalada kaafirku waxaanu ola mucaamilaynaa biictiqaadina laa bctiqaadihi ayb waa madhab shaaficiya iyo xanaabilada mucaamalatuna maca alkufaar waa mabniya calaa ictiqaadina waxaan aaminsanay inuu xaaraan yahay waa xaaraan waxaan aaminsanay inuu xalaal yahay waa xalaal asaga gaalka ah wuxuu doonaya hawsha ha ka aaminsanaado waa fahanteen baan u malay muhiimadda laga hadlay midaas wey maalan neef bay gowraceen haddii ganaciisii iyo isku dhegan yihiin saabku isku dhegan yihiin cinda alyahuudi wanasaara waa xaaraan waa bakti bay leeyihiin cinda almuslimiin maxaan leenahay xalaal wey hadduu si fiican u gowracay oo shuruuddii la rabay uu la yimid neefkii marka saanti laga bixiyey oo la dooxay calooshiisina la arkay ganaciisii ama beerkiisii oo ku dhegan meel aan loo baahnayn cinda alyahuud neefkaas waa bakti waa xaaraan fii caqaa'idihim laakiin inagu maxaan leenahay waanuu xalaal maxaa waa mudak waa dabiixo loo gowracay sida loo baahnaa hawshanna wadda gaaladii gowracday baa ka aaminsan bakteeda wadaado maxaad leedahay naxnu nucaamiluhum bictiqaadina laa bictiqaadihim macnahaasaa loo jeedaa masaladu waa sida ayib wakadaa wuxuu sheekhu markaa isagoo de mukalaf iyo xor buu ku yidhi waxaad ka garanaysaa in ikhtiyaarna ay shardi tahay mukalaf xor ah mukhtaar ah dee taa waa iska caan sheekh wuxuu uga tegahaya waa layska garanaya ruux la dirqiyey oo la qasbay waa inuusan ahayno shaygan asagu u dardaarmay iskii iyo madax bannaanidii wain kaana kaafiran sidaa wey ayib xataa sakraanku sakraanku cinda nawowi waad ogtihiinoo ma aha mukalaf alimaam nawowi fi kutub اlusuul wuxuu rajaxaa ana sakraana laysa bimukalafin yuu rajaxaa marka waxaa laazim ku ahayd inuu ka soo reebo mukalafiinta maadaama agtiisa uusan ahayn mukala afwan saaraanka soo reebo wakadaa waxaa tasixu wasiyatu maxjuurin calayhi bisafarin cala almadhab intaaba dardaarankooda u asaxaya wakada wuxuu asaxayaa dardaarankiisu maxjuurun calayhi mid la sharoo maamulka laga joojiyey bisafahin baatul iyo maamulxumo awgeed maalkiisi laga hor istaaga cala almadhab haddaynu qabsanno asna maxaa yeelay dardaarankiisu wuu asaxayaa limaada liannahu waa mukalaf xor ah oo mukhtaar ah wa tasixu cibaaratuhu cibaaradiisu waa asaxaysa waa nin caaqil ah waa ka yeelaynaa sidaas weye wuuna u baahan yahay weeye hawaabka iyo naxariista iyo allow dhawaashahana asagaaba ugu baahi badan aaniyan tasarufkiisan ma aha tasaruf ku dhibahayo naftiisa ilan safiihu waxaa loo hor istaagi jiray limaslaxati nafsihi limaslaxati nafsihi baa loo hor istaagi jiray hunaa waxaa weeye waxaa u dan aba inuu hawaabka hel ilgeeri aad bule waaba sii socdaaye macnihii loo sharay ee loo hor meesha hadda kuma jiro wey bal ku jira walidaalika ayaa loo fasaxayaa in dardaarankiisii uu dardaarmo lana aqbalo alimaam bn cabdilbarna ijmac buu soo guuriyaa ana almaxjuura bisafahin tasixu wasiyatuhu ijmac buu ku sheegaa kutubtiisa laa majnuunin mid waalan dardaarankii ma asaxahayo iyo wamuqma calayhi mid lamiir daboolay iyo wasabiyin ilmo yaroo dhallaan ah intaana dardaarankoodii asixi maayo xoolihii uu lahaa kii waallaa kama dardaarmi karo ayb mid muqma calayhi waa oogow waa waali waa waali iyo miyir la-aan iyo maal la-aan maldahan wey nuqma cali wuu suuxahayaa ama wuu dhachayaa saacad iyo maalmuu maqnaanhayaa kadibna caqligaa usoo noqonaya qalbimahabaa ku dhacay somaalidu qalbimah bay u yaqaanaan marka khadkaad ka bixi oo caqligaad waayi maalmo kadibna waa laga yaabaa inaad kusoo qabsato xilkii kusoo noqoto khadka aad qabsato wa muqma calayh mid la miyir daboolay asaguna dardaarankiisi ma asaxaayo iyo wasabiyin ilmo yar intuba asixi maayaan limaada id laa cibaarata lahuma caqdi inuu hadlaa la oo yidhahdo xoolahaygii oo intaa intaa ayaa waxaan u dardaarmay hebel hebel haddii majnuun warkiisa yaa qabanaya ilmo yaroo darooriyamahay warkiisa yaa dhegaysanaya midma lama yir daboolay warkooda laga dhagaysan maayo wa fii qowlin waxaa ku sugan qowl tasixu min sabiyin mumayizin wasiyadu waxay ka asaxdaa min sabiyin mumayis qowlkaasi min ayutamad min xayu daliil isagaa xoog badnaan doona insha allahu taala waa gaarayna insha allahu tacaala wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan tasixu way asaxaysaa wasiyadii min sabiyin ilmo yar bay ka asixoo mumayizin wax kala garanaya yuusan qaan gaadhin be caqli wuxuu leeya wax kala garto waa toban jir waa labiyo jir saddexiyo jir nagaf ah oo wax kala soocaya oo salaadaha tukanaya oo ummadda tujinaya oo way midka asagaa way asaxaysaa ee wasiyadiisii ayuu qowl odhanaya qowlkaasaa xoog badan min xayu daliil maxaa yeelay lianna wasiyadu waa qurba waa cibaado cibaadaadkiisuna way asixi jireen sida dadka waaweyn ugu baahan yahin alla udhawaanshaha iyo asaguna alla udhawaashaha ugu baahan yahay walidaalika ayaa sayidina cumar u fii khilaafatihi wasiyata sabiyin mumayiz muwa maalik baadna kusoo marteen ayb cumar ba waxaa lagu yidhi wiil yaroo toban jir ah oo reer khasaan ah, ayaa xoolo badan ka dhintay xoolo badan buu ka dhimanaya nimay ilma adeer yihiin mise gabadhay ilma adeer yihiin unbaana dhaxlaysa muxuu sameeyaa wuxuu yidhi fal yuusi laha ayib ayada ha u dardaarmo ha u dardaarmo wixii kalena xoolihii maxay ahayday dadka kale dhexay lahaa hala siiya ka sokeeyey meeshuu joogo taabasun baa joogta dadka kale meelo kale jiraan ha u dardaarmo waa toban jir reer bani khasaana waana dumaal markaasuu dardaarmay wadaadkii loodhan jiray camr bnu sulaym azuraqi mxuu ahay hooyadii bay noqotay gabadhii uu u dardaarmay ninka asaga hooyadii bay noqotay marka waana aar muwa maali ku yimaad saxaabadana ay mareen xagga madaahibta kale maalikiyada sidaa qabta oo qowlka iyagan meesha ku jira taageersan wakadalika waana madhab xanaabila walidaalika jamc min alxufaad aima shaaficiya ayaa sidaa ku tegay alqaadi asaymari baa ka mida ah. alqaadi abu xamid almarwasi baa ka mida ah. almaxaamili baa ka mida ah. sheekh abu xamid ba asaguna ka asfraayini wadaado badan baa ku taga alcisna cabdisalaam baa fii amaalihi doorta wa aakharuun idan aimo badan baa ku tagtay qowlkaasi marka qowl sahlan ma aha walaa raqiiqin majnuun وmqmى عalayhi وsabiyin وفيi qwli taصixu min sabiyin mmayizin walaa raiiin walaa taixu waa maxay wasiyaة raqiiq adoon dardaarankii ma asaxay idlaa milka lahu waad garanaysaan hadee adoon asagu dardaarankii ma asaxayo maxaa yeele hantida uu haystaba waxaa weeye sayidkiisaa iskale dardaarankiisu marka waxba laga soo qaadi maayo masalada ayada ijmac baa loo daliishadaa khilaaf la'aan baana la soo guuriya wa qiila waxaa la yidhi in cataqa hadduu xaroobo uma maata uu dhinto saxat ilwasiyatu waa asaxaysa wa la in cataqa hadduu xaroobo uma maata kadibna uu dhinto saxat alwasiyatu baa asaxaysa ahayd qabla alcitq addoon ayaa asagoo addoona ah dardaarmay xanuun baa qabtay kaar baa lagu sii daayey ilgeeriyaad buu yeeshay wuu dardaarmay kadibna xanuunku amaba dhimaninba ama asagoo xanuunsano weli naf bixin buu xoroobay haddana waa dhintay dardaarankii maxaan ka samaynaynaa bictibaari اlxaal haddaan dhahno dardaarankaa ma asaxaayo bictibaari اlma'aal haddaan dhahnana wuu asaxay maxaa yeele markuu dardaarmay muxuu adoon buu ahaa markuu dhintayna muxuu ahaa waa xor waqiila in cataqa uma maata saxa waa aragteen baan qiilka asagu sidaas ayuu leeyahay mar haddii addoonka alle u dhowaanayay wasiyadiisina in la fuliya ay suuragal tahay ma-aalka dambey ku biyo shubatay aynu qiimayne inaga daaya bilowgeedi hore halkaasuu qowlku maraya ayb adoonka laga hadlayana waa adoonka qiniga ah ee khilaafkana uu ku jiro mukaatabka iyo mubacadka khilaafkii ku jiray ee taqaaniin madhabka iyo keyrkiiba baa weli taagan adoonka laga hadlaya waa alqin alraqiiq saasuu ku yidhi mubacadkii iyo wuxuu ka ixtiraazayaa iyo mxuu ahaayey eh, mukaatabkii uu ka ixtiraazahaya intaana ka tegin wasiid inaan soo tacriifiyo tacriifkii fiqiga ahaa ama istilaaxiga mayna xusini baan u malinaya kaasaan ku xusuustay waxaa la yidhaha istilaaxa wasiyadu waa tabarucun bixaqin ama waa xaqu tabarucin mudaafun ilaa maa bacda almowt laysa bitadbiirin walaa tacliiqi cidqin bisifa yacni wasiyadu maxaa tahay wasiyadu maxaa tahay waa in xaq la tabaruco tabarucun bixaq kaasoo mudaafun loo aanaynhayo ilaa maa bacda almowt xaq iyo hanti aad leedahay baad dardaarmaysa oo alla dartii oola baxaysa waxaana loo aanayn ilaa maa bacda almowt laakiin markii halkaa la yidhaahdo laba masalaa soo geli mudabarkii iyo ciqigii mucallaq bisifa soo galay waxaa looga ixtiraasay laysa laa bitadbiirin walaa tacliiqi cidqin bisifa haddaan dha addoonkan lahaa markaan xorooba kadib baad cafwan markaan dhinto kadib baad xor tahay waa tabaruc bixaq mudaafun ilaa maa bacda almowt tadbiirkii marka waa in laga ixtiraaso laysa bitadbiirin walaa tacliiqi cidqin bisifa haddaan dhaho maalan maalinkii xilligaa la gaadho ama roobku markuu do ama hebel markuu sidaa sidaa yeelo ama hawshaa markay timaadaad xor oo صiفo dambe ay tahay aydna waa maay asna waa waa tabaruc bxaq laakiin mudaaف ilaa maa bacda almowt noqon karo weeye laakiin aan laasimahayn labadaaba waa laga ixtiraazaya sheekhu wuxuu yidhi waidaa awsa wuxuu u gudbay taa halka aan kaga tagno waxaynu kaga tagnay ruknigii koobaad baabkii koobaad ee ku saabsanaa fii arkaan ilwasiya arkaantii wasiyadu afar ahayd rugniga koobada oo ahaa muusin halkaa aan kaga tagno wuxuu u gudbay rugnigii labaad oo ahaa muusan lahu aw ilmuusa lahu kii wax loo dardaarmay almuusa lahu daabitkiisu cindanaa waxaa weeye kullu man yutasawaru lahu اlmilku ila اlqaatil wاlwaariث muusan lahu axadka wax loo dardaarmi karo ee adiga dhimanaya hantidaada aad u dardaarmi karto waa kullu man yutasawar lahu lmilk waa axad walba oo wax milkin kara ayib oon ahayn qaatil wax dilay oo muusiga dilayba ama waarid ku dhexlahaya dadkii ku dhexlahaya dardaarana shuqul kumay laha maxaa l hantidaad ka dhimatayba dhexlahayaanba qaraabada kale iyo dariska iyo ahalkaada kale iyo saaxiibadaada kale islaamka kale u dardaaran waa kullu man yutasawar lahu اlmilku ila اlqaatila wاlwaaria way labuna u qaybsamaa muusan lahugo matniga ku iman doontaa inuu yahay shaksi khaas ah hebel iyo cabdulaahi iyo fulaan baan hantida u dardaarmay intaa intaa ahayd ama jiha caam ah masaajid oo kale muslim fuqaradoo kale maxaanku idhaahdaay inay tahay marka wuxuu idhi waidaa awsa jihada caamkeed buu ku bilaabay waidaa awsa hadduu u dardaarmo lijihatin caamatin jiha ballaadhan ayuu u dardaarmay hantidiisii qayb ka mid a ah. fasharu shardigu waxaa weeye loo in lagaa helo anlaa takuuna macsiyatan ka cimaarati kaniisa waxaa tiri xoolahaasi hantidayda saddex meelood meel ama afar meelood meel ama shan meelood meel waxaan u dardaarmay in masaajida lagu dhiso صaxiix in dugsiyaha qur-aanka lagu dayactiro in macalimiinta ummadda quraanka barta la siiyo oo lagu daryeelo ceela muslimiinta loogu qodo wadooyinka meelahaan wadooyinkalen wadooyin loogu hagaajiyo yaani waa ka asaxaysa laakiin haddaad tidhaahdo waxaan ugu dardaarmay hantidaydii intaa ahayd kaniisadaha kenya in lagu naashnaasho ka warramo markaa lagu kala baxaaya فشرط ألا تكون معصية وذلiكa من ذلكa cmاaرة dhawaaشha waaba caqdi iyo شharد khiلaafsan نqطaة الcaqد caqdigan dhanba waxaa logu talagala alla inaad u dhawaato ilaahay ogu dhawaato hawaab aad ka hesho xilligaad ilgeeriyaad lahayd eed ogu tabar darayd adduunyada inaad haddana tiraada macsiya ku dardaarto soo mushkilo ma ah marka waxaa la rabaa inay shaygu u noqdo shay kaniisad haddaad u dardaaranto dayactirideed iyo dhisideed cinda alama waa gaalnimo diinkaa looga baxaya alimaam abulxasan alashcari wuxuu hi waa riddo haddaad adoo injineer kaniisad dhisto ama aad dayactirto ama aad hagaajiso meeshii ilaahay lagu kufrinhayey ee ilaahay keyrkii lagu caabudayay ee ilaahay lagaga fogaanhayay ayaaba taageertood caawisood ka qayb qaadatay marka mu-ayid baa tahay lcibaadati hayr اllaahi ayaa tahay walidalika alqaraafi fi اlfuruq waa kaga hadlay wakadalika alciz ibn cabdisalaam fii amaalihi waa ridda buuri walow awsaa bacda maalihi licimaarati mxuua kaniisatin binaan aw tarmiima in la dhiso ama la dayactiro waa ridda wadaadaha sidoo kale hadda waa la soco waa ashcariyo jahmiya fii baabi اliimaani wاlkufr ayb wadaadka anagii salafiga mxuu ahaa ibnu bayana muxuu yidhi gaalada waxaan ugu tahniynaynaa ciiddooda ciidda christmaska lagu hambalyo naga qabsada bale ka dhacday maxaa jiraa le wuxuu ihi waaba taliif islaamkaan kusoo dhawaynhayaa waa ninkaadi ku weysaystay ninkaadi ku weysaystay ka warram salaadiisa tawada'a bibawlin uma salla soo mushkilad ma ah diintaa dadku usoo jiidahayaa iyo waxaan ogu hambalyayn kufrigooda iyo gaalnimadooda se isu keeni waxaabaad u qiraysaa ood leedahay nabad baad qabtaane halkiina jooga taanada iyo tiinuba nabad iyo caano weeye ninkii tan ku dhaga waa wanaagsan yahay annaguna waa wanaagsannahay hambalyada iyo tahaanida aan isdhaafsanno kadibna waa maxay waa iqraarun biaxaqiyati diin اlbaطil marka waa waraan jirin nin waraan jirin wey adaa laskaga hawlahaas waa lagu baabaa ya asaga wayhay waad garataan u malay sheekhu wuxuu yidhi aw lishasi taasi jihadii caamkaay bay ahayd haddaad tiraa kutubta sixirka halagu hantidaa lagu waxeeyo oo abaseeraha iyo mingiska iyo boornaha lagu waxeeyo soo waxaaso dhan khatar ma aha yani shaygu waa inuu yahay shay all ad ugu dhowaanayso watacaawanu cala اlbiri wاtaqa walaa tacaawanu cala اlimi wاlcudwaan waidaa awsaa lijihatin caama waidaa awsaa lishaksin bay hadda maraysa shaksiba u dardaarma fashardu dardaaranka shaksigaa khuseeya shardigiisu waxaa weeye an yutasawara lahu اlmilk tii horena an yutasawar lahu lmilku waa shari maxaa jihada caamada waad soo marteen baab اlwaqfi aw kitaab اlwaqfi baynu ku soo marray muxuu la mid yahay milki wuxuu leeyahay ictibaari shakhsiya ictibaariya wey ruuxu shakhsiya mucayana laakiin jihaadka caamka ah muslimiinto ku dhaxaloo kale waa maxay waa shakhsiya ictibaariya marka tii kale u gudbay fashardu an yutasawara lahu lmilk waxaa shardaa ruuxa aad wax u dardaarmayso inuu wax milkin karo oo wax hanan karo ama fardi ha noqdo ama afraad ha noqde kala qaad ma laha ka weyn iyo ka yar keliya waxaan lasku khilaafa maydka ruuxa maydka ruu dhintay waxaad tidhi hantidayda nuskeed ama mxu uludkeed ama saddex meelood meel ama afar meelood meel waan gaari doonaa saddex ka badan mala dardaarmi doonaaye karaaye yaa tihi maydkaa meesha yaalla yaan u dardaarmay ayb annagu waxaan leenahay maya lianna almayita laa yatasawar minhu lmilku wax ma hanan karo khilaafan wuxuu waa milkin karaa waa lagu kafni waa lagu quraan saari waa lagu duugi waa lagu habayn ayb markaa inaad garateen bana male waa masala khilaafiya haddaba hadday sidaa tahay fatasixu waa asaxaysaa wasiyadii lixamlin in loo dardaarmo uur almuusa lahu baan maraynaa rugniga koobaad ee muusigii waan soo dhaafnay axadkii wax loo dardaarmayey oo xoolaha la siinayey ayaan ka hadlayna fatasixu lwasiyatu inuu ruuxa muslimkaa wax dardaarma asaxaysa lixamlin uur buu u dardaarmay wuxuu hi hantibaan hantidaydi waxaan ku u dardaarmay islaantaa heblaah ilmahaysido ha lagu dhaqaalayaa tiri odaygaa hebel adeerkay ah caruurtiisa ama islaantuu qaba ilmahay wado ayaa xoolaha iskale liamli isagaa loo dardaarmaya wa tunfadu waa lana fudin wasiyadii la fulinoo xoolihii ilmihii uurka ku jiray markuu bannaanka yimaada la siin wey in infasala hadduu soo socmo xaala kownihi xayan xayaatan mustaqira waa la sugi xoolihii waa la joojin ile baabulmiiraaf baad ku soo marteen markuu aayar islaantu foolatee bannaanka ay kala timaado oo asagoo nool u yimaad yaan leenahay intana dhabdheh maxay ahayd awowga ama adeerka ama wadaadka ad baa kuu dardaarmay ama aabbaha saaxiibkiibaa urku jira kuu dardaarmay waa loo dhiibi oo culima weliba la ogaado wujuuduhu uurkaa inuu jiray ama ilmuhu inuu jiray waa haddee cindahaa cinda alwasiy markuu dardaarmaya muusigu waa in dhakhaatiirtu iyo dadka uurka yaqaana ay dhahaan alleelaha ilmahan markaasi wuu guntanaa ayb oo see lagu ogaa bianfasala waa inuu soo socmo dhasho weeye liduuni sittati ashhuri maalinka aad tidhi xoolahay waxaan u dardaarmay islaanta waxay uurka ku sido laga bilaabo maalinka ilaa maalinkuu dhashay waa inay ka yaraato lix bilood sababku waa maxay aqalu xamli lix bilood buu ahaa haddii lix bilood iyo ka badan uu ku dhasho waxaan leenahay waxaa dhici karta inuu uur galayba bada qabla alwasiya cafwan bacda alwasiya inuu uur galaabaa dhici karta bacda alwasiya oo markaan dardaarmhayaba uusan uur ku jirinba idan kownuhu uu xilligaan dardaarmay uu yahay xay xayaatan mustaqira oo xayaatadii ahayd xayaatulxamli baa loo jeeda la socaad ma aha tii dhaqdhaqaaqayd waa tii dhakhaatiirtu garanayay waxaa shardi ah in muusigu shuruuddi waad soo marteen xor baaliqa caaqila mukhtaara waad dhammayseen axadka wax loo dardaarmina hadduu shaksi yahay bian waa inuu yahay man yutasawar lahu اlmilku haddaba uur goormu wax mulkiyaa waa markaan qadaro xilligii la dardaarmayay inuu uurkaasi jiray seen ku ogaan karaa waxaan ku ogaan karaa hadhow muddadu ku dhashay in la fiiriyo hebel goormuu dardaarmay bishii janawari shanteeda ama afarteeda ilmuhu goormuu dhashay wuxuu dhashay bishii toddobaad labadeedii waxaan leenahay suuragal weyaan leenahay leanna waa maxay waa lix biloodoo weliba aan buuxinba waxaan leenahay dhag weeye xilligaa waad jirtay haddii laakiin toddoba bilood kadib u dhasho ama siddeed bilood kadib ama lix bilood iyo bar waxaan leenahay shaki baa galay fi shari ashaku fi sharina waad soo marteen fi اlusuul muxuu keenaa yubطil اxukma noloshiisii baa shaki galay xilliguu dardaarmahaya dardaarmuhu ilmuhu inuu jiray ayaa shaki ku yimid alaslu fi shuruudna waa maxay waa cadamu taxaquqiha markaan rabna xukunka inaan ratibnana laabudda min usuuli xusuuliha aw taxaquqi wujuudiha marka de daaranku dhacahay ilmahan inuu noolaabaa shaki galay washaku fi shari yaqtadi shaka fi lmashruuc idan wasiyada waa buraysaa taasuu sheeku ka hadlaya fatasixu wasiyatu baa asaxaysa lixamlin uur in loo dardaarmo wa tanfudu way fulaysaa wasiyada wa tunafadun waa dhici kartaa in la ahriyo lakiin wa tanfudu baa ii watunafadu waa la fulhayaa wasiyadii in infasala hadduu ilmuhu dhasho xayan xaala kowni wa culima xaggana la ogaado wujuuduhu ilmuhu inuu jiray cindahaa marka dardaaranku dhacahay see lagu ogaan bian infasala inuu soo soco ilmihii oo dhashay weeye liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar fain infasala ilmihii hadduu ku dhasho lisittati ashhurin lix bilood iyo fa badan waad fiirinaysaa walmar'atu haweenayduna iraashu ay tahay haweenay la qabo iraashu zawjin cafw zawj gogashii weeyo nin baa qaba aw firaashu ama sayid baa u ilma dhashaa waa addoon lam yastaxiqa wasiyadii mudan maayo maxaa yeele markan dambe muxuu ku soo socmay lix bilood ama ka badan maxaa shiki ku yimid ilmuhu inuu jiray xilligii dardaaranku dhacayo idan noloshiisii ayaa waxaa galay shaki iyo jiritaankiisii cinda alwasiya wاshaku fi الshardi yaqtadi ashaka fi اlmashruuط marka wasiyadii saasay ku buraysa sidaasaa loo jeeda macnuhu waa intaas aynu ka soconno fain lam takun haddaysan ahayn haweenaydii uurkeedii wax loo dardaarmay firaashan mid la qababa ma ah ama addoon ama sayid muxuu aha u galmoodo ama ninba ku mehersan wanfasala ilmuhuna waa socmay لأكثر من أربع سنين فإن لم تكن فراشا في الحال wy لكن بشرط أن تكون فراشا في mxuu ahaayey saabiqan waa shardi ah khaldan waxa laga hadla waa maxay suuradu waa haweenay la furay ama laga dhintay suurada mas fain lam takun firaashan macnaheedu ma aha zaanida wax laga hadlaayo waxaa laga hadlaya haweenay la furay oo uur la dareema inay leedahay ama laga dhintay oo la dareema ina ur leedahay suuradu masladu waa midaa fain lam takun firaaشhan e, e, alaana wey laakiin oo cinda اlwasiya amaa qabla اlwasiya maxay ahayd firaash lanna muطalaqa wey ama waa mutawafa canha zawjuha fain lam takun iraahan hadday firaaشhan ahayn islaan markaasi sayid u galmoonaya ama nin uu qabo wanfasala ilmihuna uu ku soo soocmo xamliga weeye liakara min arbaci siniin afar sano wax ka badan fakadalika sidoo kale maxaan leenahay lam yastaxiq fakadalika lam yastaxiq weeye maxaa yeele maxaashe ku jira lianna maanan ogaanin inuu mawjuud ahaa cinda alwasiya akar اxamli muxuu ahaa akaru اxamli afar sano baad soo marteen baan u malay ilmihina muxuu ku soo socmay وانفصل الxaml لأكثara min arبac sنiin idan waxaaba dhici kartaa weynaydan uurka ay wado iyo ilmahan hadda ay dhashay cafan ay dhashay inuu uur galayba baعd الwasiya لأnna afar sano iyo ka badan buu ku dhashay saas wey aw mase liduunihi aw وانfasla fain lam takun firaaشha وانfasla liduunihi ay liduuni الأكثar min arbac afar sano buu ku soo socday ama afar sano iyo wax ka yar duunihii damiirka aarkaad u celinaysa arbacad u celinaysa afar sano wax ka badan ka yar buu ku dhashay wey oo waaa markaa kuu soo bixi afartii sano iyo wax kasii hoosaysaba waa min maxaasin nawowi meesha raafic uu liduuniha uu yidhi duuniha arbacada ay u noqon looma baahno taas liduunihi aarka waa in loo celiyo afar iyo ka badan buu ku soo socmay ahayd huna waa maxay afar iyo ka yar buu kusoo afar sano iyo ka yar oo saddex iyo bari wixii lahan hadduu ku dhasho istaxaqa alwasiyata fi اladhari soo idima marka waxaan leenahay aktaru lxamli buu ku dhashaan leenahay ama ka yar buuba ku dhashay haweenayduna firaasha ma ahayn intaan gabadha isaa'atu danna u qaadi lahayn aan dhahano wadaadkii furay ee hore ayaa dhalay ilmaha aan dhahno kii ka dhintay ay ka cidda tirsanaysay uurku harkiisi wey marka e, ixsaanan lidanni biha iyo iyo ilmuhu ku yimid akar اlxamli waxaan ka badnayn ku yimid ya <laughs> taa ma had wa laga hadlay taalana waa masalo naadiroo haweeneyd firaash bay ahayd tan tan firaash bay ahayd laakiin cinda alwasiyasi firaash ahayd haweenay cismatu زوج bay ku jirtay furay ama لكن dhintay laakiin cindamaa aan anugu dardaarmahayo ayaysan xaas ahayn milkilyamiinna aan loogu galmoonaynin marka xamligan ku wax ka yar afar sano ama afar sanoba ku beegmay waxaan ilxaaqinaynaa kii hore mualliq ahaa ama ka dhintay gabadha labaanu u ilaainaynaa o ilmaha inuu wado shubha ku dhashay waa naadar wanaadir laa cibrat lah labo ixsaana bidanni marka xamlan cala alhaalib ayaan yeelaynaa istaxaqa iyo lam yastaxiq baabkeeda inta aan kaga tagno wain awsa hadduu u dardaarmo licabdin addoon buu u dardaarmay fastamara riquhu falwasiyatu lisayidihi nin baa wuxuu u dardaarmay hantidiisii qayb ka mida licabdin wain awsa lmusi cabdi fastamara wuu joogteeyey riquhu addoonnimadiisa ilaa uu dhimanaya weeye hadda muusigii la soco waxa laga hadlaayo anagoo xanuunsan baan waxaan idhi war xoolihii yaan wax qaybinhayaa intaa hebel baan u dardaarmay intaa hebel baan siiyey hawlihii baan ka sii daayay dadkii aan sheegahayaba waxaan ku daray addoon anigana weli maana nafbixin addoonkiina weli ma xoroobin su adoon u ahaa yaan qalafko dhan ku dhintay waa la idoogay xoolihii addoonkaan u dardaarmiyaa qaadanaya fal wasiyatu lisayidiiso iskama caddo ayb maxaa yeele asagubu xoolu ahaa hadduu xoroobi lahaa isagaa qaadan lahaa laakiin weli asagoo addoona yaa anigu geeriyooday bacda maa aan dhintayna laazimaysa wasiyadu waa gaari doonaa insha allahu tacaala xilligii lusuumkii iyo kala wareegina weli adoon baa tahay sayidkii kulahaabaa qaadanaya xoolahaadii cibaarada raafici ka fiicnaan lahayd wain awsaa licabdi insaani meeshu wain awsaa licabdin bes ku gaabsaday raafici wuxuu ihi wain awsaa licabdi insaan ruux addoonkiibu wax u dardaarmay insaankan baa xoolaha qaadan haddii fain cataqa hadduu xoroobo qabla mowti اlmuusi falahu wain cataqa bacda mowti uma qabila buniya calى ana alwasiyata bima tumlak war iska cad wey tii hore dhammaystay maxay ahayd addoon baan xoolo u dardaarmay addoonka oon weli xoroobin yaan aniga dardaarmay dhintay xoolihii aan dardaarmay waxaa qaadanaya addoonkii sayidkiisii baa qaadanaya tanna waa maxay haddaba fain cataqa addoonka aan xoolaa u dardaarmay baa xoroobay qabla mowti lmuusi dardaarme geeridii ka hor kii dardaarmo oon dhimanin weli oo warfaadahaya ila marbaa nafta ninbaa dhowr bilood iyo sanadyaba toban sano ka badan xanuunsanaanaye ayib fain cataqa qabla mowti lmuusi kii dardaarmay oon dhimanin ka horba hadduu addoonka xoroobo falahu asagaa iskale wasiyada falwasiyatu lah maxaa yeele dhag wey horaana asagaa loo dardaarmay ruuxu markuu dhintayna intuusan dhimanin ka horna wuu xoroobay ayb maalinku marka dhinto weeye dardaarmuhu xoolayaa qadanaya ila intaasaa kaa go-ane ila waxaa kaa go-an kii addoonku wax loo dardaarmay wuu xoroobay kii dardaarmina weli ma dhimanin baashu waa mawquufo waa sida waa mawquufo idan wuu dhintaa kugu jirta ila waa soo marray iyadaa weli kuu qadar markaasuu dhintay muusigii muxuu dhintay addoonkii xoroobay falahu falwasiyatu lah taa waa iska cadda maxaa yeelay lanna waqt almilki xor weeye addoonku waqt almilkina waa goorma waa cinda almowt bacda almowt wain cataqa hadduu xoroobo addoonkii baa xoroobay xoolaha loo dardaarmo bacda mowtihi muusigii dabadii intuu dhintay muusiga oo dhintay kadib buu saddex suuruu sheekhu kuu soo sheegay suuradii koobaad maxay ahayd addoon baan u dardaarmay adoonka un weli xoroobin baa ninkii dardaarmay dhintay xoolaha ayaa qaatay sayidkii addoonkaan u dardaarmay ayaa xoroobay intaanan dhimanin ka hor kadibna waa dhintay addoonka xoolaha iskale suuradii saddexaad waa tara wain cataqa hadduu xorooba addoonka xoolaha loo dardaarmay bacda mowtihi dardaarma geeridii kadib uma intaa kadib qabila adoonku u aqbalo qabiltu yidhah wasayna ila iijaab bay ahayd waa kaa guddoomay u yidhaahdo buniya waxaa lagu dhisayaa xukumka wasiyadaasi calaa ana alwasiyata dardaaraku bima tumlaku maxaa lagu hantaa soo maaragti faqowlaani weyso ilaa baashii baa iskala jiidanaysa waxaan idhi xoolahan addoon hebel baan u dardaarmay addoonkii ma xoroobin suu addoon u ahaabaan anigu qalaf ku dhinto la iduugay kadibna intaa inta kadib baaba la xoreeyey markaasuu haddaan xor ahay odayga hebel ahaa anshara soo xabaalay wasiyadu ii dardaarma anoo addoona ka guddoome la socda oo hadda maxaa tahay xor baan markii laguu dardaarmahayeena addoon odaygu markuu dhintayna maxaan ahaa addoon wain cataqa bacda mowtihi uma qabila alcabdu lilwasiya bunya اxukm ay اmasأla ay اlwasiya calى ana اlwasiyata bima tumlak wasiya maxaa lagu hantaabay ku dhisan tahay saddex qowl baa nagu leenahay bilmowt waa mawquufo iyo ma ahe bilqabuul saddexdaa qowl baan leenahay wasiyo iyo dardaaran maxaa lagu milkiyaa goormaa ruuxii loo dardaarmay milkiyaa saddex qowl baan leenahay qowlka koowaad waa bilmowt oo waa midka arjaxa ah almowt uma alqabuul maca oo la israaciyo aan kuusoo gaabshee qowl wuxuu leeyahay markuu ruuxii dardaarmay dhinto ayuu axadkii loo dardaarmay milkinaya ayb qowlkaasi haddaynu qabsanno xilliguu dhintay axadkii dardaarmay addoonku muxuu ahaa addoonnimo addoon waxa mulki karo cindaha qowlka asaga laa yamlik waxaa qaadanhaya wasiyadii falisayid alwasiyatu tumlaku bimowti اlmuusi haddaan dhahno adoonku xilliguu muusigu dhimahaya mxuu ahaa adoon falaa ymlik laa yutasawar minhu milk falwasiyau lisayid taa waa garatay wejka qowlka labaad waa mawquuf waa la fiirinhaya xil mawquufo weeye la odhan mahayo mowd baa lagu mulkiyaa iyo qabowl midnamee waa loo ilbaalcalaynaya hadday mawquufa la yidhaahdana waxay raacaysaa falisayid ayb lanna markuu dhintay kadib baa warku cadaan lahaa xaalata tabayun waa goorma waa bacda almowt muusigu markuu dhinto kadib baa warku kala caddaanaya xilligaasna addoon baad ahayd waa kaa tagtay haddaan dhahna bilqabuul baa lagu mulkiyaa bilqabuul baa lagu mulkiyaa falilcabdi falwasiyatu lilcabdi ila wain cataqa bacda mowtihi uma qabila geerida muusiga laguma mulkiye waxaa lagu mulkiyaa axadkii loo dardaarma inuu aqbalo haddii la yidhaahdo addoonkii loo dardaarma muxuu aqbalay bacda almowt buu aqbalay waana man yutasawaru minhu اlmilku weeye cinda اlqabuul falamru waadixun falaa nunuqa fi saddexdaa qowl baa ku jirta marka ya waa iman doontaa siiqada meeshaan weli bay ku iman doontaa hadda waxaan ku jira arkaantii almuusi wاlmuusa lahu iyo muusa bihigii baa soo socda uma siiqa sheekha dambaysiiyey waxaan u dambaysiina sheekha dib u dhigay saddex wej tumlaku bilmowti iyo waa mawquufo iyo waa qabuul saddexda wej wey maxaa tiri sheekh maxamed waa saas wlka raajix saddexda qowl baan leenahay tumlaku bilmowt iyo bilqabuul iyo waa mawquufo saddexdaa wej weeye saddexdaa laba ka midoo la isku qabtay yaa u raajaxsan oo ah waxaa lagu mulkiyaa almowtu wاlqabuul marka kan u horeeya waxaan isku qabanaynaa iyo u dambeeyey macanmiya marka hore dhib ma leh weliga horta wax ma dardaaranteen xoolaha dardaarma baashan waa la iskugu soo galay hay anoon dhimanin waxba lama aqbali karo lannu intaan noolahay xooluhu weli waxay ku jiraan fii milkii bay ku jiraan soomaasoo dhan waa tabarucun bixaqin mudaafun ilaa maa bacda almowt qabuulku bacda almowt waa inuu yimaado mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. lama qaybin karo de wasiyadu waa mawquufa lama qaybin karo ilaan dhinto lama qaybin karo maanicu riqi baa taagan idan maanicu riqiga goormuu shaqaynaya maya intaan dhinto markaan dhinto buu shaqaynaya hadda waxaa tahay inaad lagu dardaarmo waad aqbashaa laakiin shardigan baa lala sugo ah su-aashaada ma fahmi bacad darsi inooga dhig xaggeen marayna hadda way soo socotaa muusaabihi ha degdegina minhaaj lama hor ondo waan soo celceliya muusaabihi wuu soo socdaa waxaan taaganahay labadu ruux dardaarme iyo loo dardaarme maxaa la dardaarmi xoolihii hantida waa ii dhimanta ayib wain awsa hadduu u dardaarmo lidaabati neef xoolo ah wuxuu xoolahaas ha lagu dhaqaalayo daabo farduu idhi fardaha muslimiintaay ku halgamaan lagu dhaqaalayo masaajidka bisada iyo mukulaasha joogtay gaajada u dhammaatay balaqa ha loogu soo gado digaagaan dabacadayu dhameeyey guryaha lagu waxeeyuu majaahilinta yuu ku sadaqaysanaya xayawaanaadkaas iljir baa laga helay fii kuli daati kabdi radbatin jr ayb wain awsaa hadduu u dardaarmo lidaabbatin xayawaan buu bahiimu u dardaarmay xoolihiis wa qasada wuxuuna u jeeday dardaarmuhu tamliika hantidaa in la mulkisiiyo daabadda aw amase alaqa cibaaradu wuu ilaaqo muusan u jeedin tamliig iyo iyo cadamu tamliigba wuxuu yidhi waxaa u dardarma xoolihii in lagu dhaqaalay irtiga asaga falwasiyatu baaila wasiyadu waa baailo waxaanu soo maray daabitu lmuusa lahu waa kullu man yutasawar minhu lmilku marka bahaa'imi majaahiliin maxay mulkin karaan weeye geel muxuu mulkiyaa isagaaba xoolo u baahan in la milkiye ayib wain qaala hadduu yidhaahdo waxaan ugu talagalay liyusrafa in loo iilo maalkiiy hantidaasi fii calfihaa calfinteeda falmanquulu sixatuha sida la soo guurshay waa sixatuha sixatu lwasiyati lidawaabi haddii la raaciyo ha lagu calfiyo ha lagu xanaaneeyo ha lagu dhaqaalayo cinda cibaaraة اmuxarana faaahiru sixatuha faaahiru sixatuha baa ku qoran cibaarada nawi baana ka yar fiican lanno khilaaf masalada kuma jiro waxaa mansuuskee la soo guuriyey haddaad xoolo tidhaahdo hantidaasi ayaga ha lagu dhaqaalay waan ka dardaarmay waa lagu dhaqaalay haddaad ula jeeday ha lagu calfe lagu dhaqaalay haddaad iska tidhaahdo xoolahaygii saddex meelood meel waxaan u dardaarmay hirtiga ree hebel waxaan u dardaarmay dameerka ree hebel aad tidhaahdo taas lagaa dhegaysan maayo raaci dameerka ha lagu xanaaneeyo waad fahanteen baan u malay ayib adilada caamkaana tilmaas maxaa yeelay wasiyadu maqsuudkeed muxuu ahaa hawaab iyo alle dhawaasho bini aadamka sida loogu dhawaado dhaqaalinta alle xayawaankaaba ka mudan xayawaanka banaanka xilliga abaarahoo kale ayagaaba in la calfiyo ka mudan dadka bini aadamka qaarkii oo iman doona hadda gaalada iyo murtadiinta iyo hawlahaas soo xoolaha masaakiinta ma dhaamaan ayb sheekhu wuxuu yidhi way asaxaysaa hibadii cafwan wasiyadii licimaarati masjidi meeshii hore kusoo sheegay wakada in alaqa fi اlasaxi wayuxmalu calى cimaaratihi wamasaalixi walidimiyi soo ma aragtid weli waxaan ku jirnaa almuusa lahu watasixu lwasiya in xoolo loo dardaarma asixi licimaarati masjid masjid lagu camiro ama lagu dhiso ama lagu dayactiro masjidkuna waa jiha caama shaksiya ictibaar uu leeyahay wuu mulkinayaa xooluu leeyahay wixiisa lama isticmaali karo min alqaraa'id idinku hadda masaajidka jaajkiisaad ku jaajgaraysataan yaa idiin fasaxay dabka iyo korontada asagaa iskale asaga masaalixdiisa keliya baad lagu talagalay guryihiini oo joogaad dhehaysa ii jaajgara ii geli hawshaa ma isweydiiseen nin maanta ogol qalinkiisa in la laaco asagoon fasix jira muxuu ahaa kabahaadii ninkii kaa qaata waad kala dhimanaysa faraantii kaada kii qaata waad kala dhimanaysa jaajkaada wata iigel nin kaa qaata gartiinu meel xun bay gaadhi masaajidkana maantoo dhan iigelin baad leedihi waad wadaan asagaa iskale waa milkiile wixiisaa ma bixin kara asagu laakiin wixii loo keeno wuu milkiyaa sama ogtiin iska ilaaliya hawsha iyadaa aad waad fududaysateen kutubta qur-aanka la qaadiy waxaa ka mid ah lagu soo akrin xaafadaha iyo haweenka xanuunsan kadibna ujuuradii la bixiyey xertu ay qaybsanhayaan ujuuradaas in kitaabka la siiya ma ahayn hawsha hawshaa la iska ilaaliyo masaajidku hadduusa hawshaa ka maarmaynin iyo xertiisu kutub gooni hawshaa loogu talagalay xafiiskaa la soo dhigto kadibna alala kaca marka ayadaa ah. aysan ka ahayn haddaad ku xadgudubtaan ood kutubta qaatan ujuurada meesha laga soo qaaday divide by two wey divide by two qaybna wadaadaha akhriyaasha ah qaybna laga akhriyaha oo ah waday garateen baan maray waa haddaan idii haddii kale lama ag karo alla iska ilaaliy wakadaa waxaa la in loo dardaar masaajidku ay bannaanta asaxaysa in alaqa fi اlasaxi hadduu yidhaahdo waxaan hantideed u dardaarnay masaajidda in lagu camiro lagu nadiifiyo lagu hagaajiyo lagu dhiso war cadba laakiin hadduu ilaaqo yidhahdo waxaan u dardaarnay masaajidka ku gaabsado taasaa laga hadlaya wakada in alaqa wakada tasixu wasiyatu lilmasjidin waa in alaqa oon cimaaraba uusan sheeginba wayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa ilaaqaasna calaa cimaarati cimaarati اlmasjid masjidka in la camiro la dhiso ama la dayactiro iyo waa masaalixii danaha masaajidka lagu xambaari watasixu lwasiilatu lidimiyi taasi muran malaa iyado taa horaan iskaga tagno maxaa yeelay maadaama ruuxa muslimka uu u jeeday wanaag masaajidka wuxuu u sheegayna uu raba alla ugu dhowaado cibaaradiisi baan yaan u saxaynaa sida ugu wanaagsan waxaan ku xambaaraynaa masaajidka wuxuu u sheegay ha lagu camiro ha lagu dayactiro ha lagu nuuriyo war kuwaa sida watasixu lwasiyatu baa asaxaysa lidimiyi dimi ahlu kitaaba yahuudiya nasaan ugu dhex nool oo jizyada aan ka qaadno in wa lagu sadaaystaba way banaanayd zak lama siin karo waa xaaraan akada mslimiinta iskale laakiin sadaqaadki maadaama ay banaanaayeen dimi yahuudi aho adoon ana la xorayn karay kadalika in loo dardaarmana way banaan tahay ibnu iyo jamaaca min aculamaa ijmac bay soo guuriyaan in tasixu alwasiyatu lidimiyin ijmac bay soo guuriyeen muxallaha mujaladka labyo tobnaad safxada walaa naclamu fii hada khilaafan buu leehay in loo dardaarmi karo dimigu wax khilaafa kuma ogeyn mujaladka labiyo tobnaad sabcada soddon iyo koobaad dabcada hadda cusub ee sagaal iyo tobanka mujalladan ka hadlaya ayib aaaar dhowrna way ku timid oo umuna safiya bintu xuyay ayaaba wiile waa lala ahaayo inuu yahuudi ahaa yaa markay dhibanaysa hanti badan bay waay tiri islaam aday dhaxashidi waxaana xoolaad qaadatidi islaam markaasuu dabca inuu islaamo yuhuud baa ku kacday waxaa la yidhi ma diintaadii baad u gadanaysaa xoogow yaroo shilima ah ha dhaqaaqin bay dheheen muxuu hi ma islaamahayo bas way u dardaaranta waxay tihi uludkayga akhranku sii hantida kale muslimiintii kale ha qaatay marka waa sidaa wayna aar sugan wey wakadaa waxaa asaxaysa tasixu alwasiyatu ba asixi lixarbiyin gaal xarbia ah in loo dardaarmo iyo wamurtadi mid diinta ka baxay filas haddaynu qabsano wejkaa asaxa ah ma xoog badno wejka asaxa waa daciif min xayu daliil laa daliila lahu oo maanan helin wax daliil ah wax daliiloon u hellay ma ay jirto daahirulkitaabna wuu diidan yahay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allaha yuxib اlmuqsidiin inamaa yanhaakum اllahu ayadoo aayadda hore mafhuumkeeda lagu kaaftoomi lahaa xanafiya waxay dhaheen fiihi daliilu calى ana mafhuuma اlmukhaalafati laysa bixuja oo waa sidee ilaahay wuxuu laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اdiini ilى akhirihi waaba la sheegay maxaa laga fahmaya kuwii nala dagaalamay in aan biri iyo ixsaan iyo wanaag aan loo falayn mafhuumkiia hadduu muctabar yahay shaaricu ka aamusilaabay dheh لأن منطوق waa kn laa يnhاكم mفهومkuna inama ynhاكم w mفهومku maadaama شharcigu تaصريixiyey waa dliil bayd عalىa أنa mفهوم المkhaaلفة laysa bxuj ad khaldanteen bal waa اعtinاaء واhtimaam للxكم maسلada iyadoo mفهuumo ah yaa la rakaadiyaa oo la celceliyaa si loo xoojiyo xalaynu soo maray nimay ahayd man yuic illaha warasuulahu yudkilhu waxaa laga fahmayey waman yacsi lah laakiin waa la soo celiy ma yasilah waa la tasriixiyey mafhuum mafhuumba saan loo dhihin manduuq baa laga dhigay waa ictinaagan kuu sheegay fii baabka markaad marayso axkaamta iyo walaha iyo qur-aanku waxaad ku arkaysaa ziyaadatu bayaanin wa ziyaadatu ictinaa'in zaa'id baad ku arkaysaa way ku badantah qur-aanka hawsha iyada marka aayadda mafhuumkeeda waa maxay sida alimaam mutawalla mxuu ahaa wadaadkii alimaam abu saciid almutawali ee shaafiga wuxuu yidhi min asxaab alwujuuh wuxuu yidhi aayadda waxaa ku cad gaalku marba hadduu xarbi yahay ama dilkiisuba waajib yahay ka murtadin inaan biri iyo ixsaan midna loo gelayn wاlwasiyatu waa maxay wa ahamu اlbiri wاlixsaan marka adugu waxaan idhi maadaama baashu ay iska tahay caqdi nimankana caqdiga ay u subadaan hawsha xaqdi meeshan ma aha ninkan dilidiisa iyo adduunkan la dhaafiy baa ilah loogu dhawaadaa noolayntiisa sidaa loogu dhawaa adugu ilan waa noolayne inaad noolayso oo xoogaysto sidaad rabbi ugu dhowaan annagu waxaan rabbi ugu dhawaanayna inaan ka farxalano adna maxaad rabbi ugu dhowaan inaad noolayso waaba cagsiba marka asbaxu waa wejiga laga xoog badanya muqaabilka xoog bad maxaytu aan ka socono murtadkana waa min zawaa'id annawowi cala almuxaram muxarif ku gaabsaday wakada lxarbiyin wa murtadin waa min zawaa'id الnahw ayb filas haddaynu qabsanno way asaxaysaabay dhaheen waxaynu ka duuleen waa kalhibati lahumaa wاsadaqati calayhima taa labtikeeda laisku haystaa manciga oo wejka saxiixa ah waa madhabu abi xaniifata waana daahiru kitaab illaahi subxaanaه wa tacaala isagaana xoog badan min xayu daliil wa tasixudu wasiyatu baa asaxaysa liqaatilin fi اlأdhari waliwaariثin fi اladhari in ajaaza baaqi اlwaraثa weli maxaan maraynaa almuusa lahu baan taaganahay waliqaatili mid wax dilay baa loo dardaarmi karaa fi اladhar daahirkaa ka soo horjeeda maadaama qaatilku uusan waari ahayn wasiyaduna waa min baabi اlmiiraaث bay martaa man yariu yuusaa lah waman laa yariu laa yuusaa lah baabkan in la mariyay ahayd adharku laakiin wuu khilaafay daahirkaa ku taagan masalada ayada say ku dhici laakiin nin qaatilo aniga i dilay muusiga ah in loo dardaarmo wuu ku dhaawacay intaad rafanaysay eed warfaadaysa yaa tiri war waxaan sakaraadka anuu igu xadgudbay gaajus u dhimanhayaay xoolahaygan waan u dardaarma qayb baan u marka jaraaxu kuu geystay jaraaxadii baad u dhimatay marka waa qaatil xaggana wax loo dardaarmaayo waliwaariin axaadiis dhowraa ku timid inaan qaatil wax loo dardaarmi karin laakiin kulluha waa aciif kulluhaa waa daciifatu munkara laakiin baab اlwasiya waxaa la mariyaa sida raajixa baab اlmiiraaث walidaalika bacd aima naqdiyeen tartiibka kitaabka alwasiya in la geeyay ahayd bay dhaheen qabla alfaraa'id faraa'idkana uu yimaado bacdaha limrayn inain amarka koobaad xagga waaqaca iyo xisiga wasiyada horaysa wasiyada ayaa horaysa dhaxalkaana dambeeya ruuxu daymuhu bixin kadib buu dardaarmi kadib buu inta soo hadhay warasadaydu ha biyo biyaysato waaqicaan marka wasiyada horaysa sharci ahaanna afar meelood oo fii kitaabilaahi ba ilaahay wasiyada hormariyay caalamiraa afartii aayadood ba min bacdi wasiyati tuusuuna yuusiina yuusaa sidaas wey marka kitaabkana lama waafaqin waaqicana lama waafaqin waa khata bay wadaada taagan yihiin dhibba ma leh kuma jabna way fiican yihiin shaaficidu ma jabna way fiican yihin waa ijtihaadeen hadday too hore fiican tahayna waan ku fadhiisanay hadday midda hoose fiican tahayna qowl baan ka leenahay filahari baan dhahnay waa laba qowl baan leenahay adharku waa laba qowl asaxuna waa laba weji meelaad nooga baxsanaysaan ma jiro meel walboo khayr lug baan kula jiraa bacdarsi hayno noqoto wadaad fahmaysan baa tahay bacdarsi hayno noqoto wa tasixu lwasiyatu waasixi liwaariin dhaxle in loo dardaarmo waaridkaasi waa waarid khaasa ka laga hadlaayo wa tasixu lwasiyatu liwaariin ay waariin khaas aa hadaynu absano culamo badanna waa diidan yihiin waana aahir nusuus aahirkaa xoog badan mi laa wasiyata liwari in allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwari annagu laakin waxaan ku qaydaynaa in ajaaza hadday banneeyaan baaqil waraa warasada inteeda kale baa dardaarmi kartaa shardigaasna adilada ku timid dacfibaa ku jira xadiidka bayhaqi ama bacdu sunan ku yimaada ama daara qudni dacfi baa ku jira almaxfuud waa laa wasiyata liwaaritin walaa cibratada hay u joogo wallaahu aclam